بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات طبعا إيا صدح لا إيا آيات أفرتا سورة مريم نبي الله زكريا اللي سوبريي لباتدي هيسيبو الله أقول توصلي إلهيو waxay dhaxlamahayo laa tadarni fardan ilaahuma adiha iga yeelin markaasaa waxaa loogu bishaareeyey in wiil la siinayo wuxuu su sidee wiil iigu sugnaan anigu nin gaboobay baan islaantaydiina madhalays bay ahayd wayna gabowden marka wuxuu alla ka baryey ilaahayow calaamad ii same bal inay ureysatay in kale sii farxe qaala alla wuxuu ku yidhi aayatuka allaa tukalima annaasa halaaa layaalin sawiya waa inaadan saddex habeen dadka la hadlin adoo caafimaad qaba sawi ah fakharaja calaa qowmihi qowmkiisibuu ka soo baxay min almixraabi buu ka soo baxay fa waxaa ilayhim wuxuu u ishaaray an sabixuu tasbiixsada bukratan arootii wacsiyan galabtii fa wulida lahu yaxya halkaasaa intaasaa meesha ka maqan wiilkiibaa loo dhalay loogu bishaareeyey markaasuu alla yii yaa yaxya yaxyow hudil kitaaba kitaabka qabso tawraada biquwatin yaxya waxaan siinay alxukma fahmi iyo cilmi sabiyan isagoo yar iyo waxanaanan raxmad oo min ladunaa xagga yee ka ahatay inuu waalidka u naxariisto iyo wasakaatan dahiri iyo nadaafad wa kaana wuxuuna ahaa taqiyan ku allihiisa ka baqa wa baran baanu ka dhignay ku u samafala biwaalidayhi labadiisii waalid walam yakun mana ahayn jabaaran naxariislaawe asiyan oo diido badan oo caasi a ah ma ahaanin wasalaamu nabadgeliya caleyhi dushiisa ah yowma maalin wilida la dhalay wa yowma maalin yamuutu uu dhimanayo wa yowma maalin yubcasu lasoo bixin xayan isagoo nool allah subxaanau wa tacaala wiilkii nebi zakariya uu allihiisa ka bariyey ee uu dhibaatadii haysatay alla ugu tawasulay wiilkii waa loo dhalay yaxyow baa layidhi yaxyihii baa isagoo yaroo cad yaa lala hadlo waxaa la yidhi kitaabkii tawreedahaa qabso si xoogla u qabso allah waxaan siiyey buuhi fahmi isagoo yaroo caruura oo qaangaadhin iyo raxmad xagga ka ahaatay oo raxmad ku beeran isaga oo waalidkii iyo dadka muslimiinta ugu beeran iyo dahiri uuna dembi lahayn wakaana taqiyan ku alihiisa ka baqu aha waxaa kaloo alla siiyey oo alla ka dhigay wiilkaa yaxye ah labadiisii waalid miduu ixsaan fala mana ahayn jabaar naxariislaawaho casiyan caasi badan saddexda wakti ee dadku ugu daciifsan yahay buu nabadgelyaa leh ilmuhu markuu soo dhasho meeshii uu deganaa wuu ka soo baxay aad buu daciifu yahay markuu dhimanayana khalqi uuna arki jirin buu arki oo daciif weye bacsiga marka qiyaamaha lasoo bixiyana dad uuna arki jirin buu arki saddexdii wakti ee bani aadamka u daciifsanaa ilaahay u naxariisto u nabadgeliya allah wuxuu uhi yaa yaxyaa yaxyow khudilkitaaba kitaabkii qabso towraadaha biquwatin xoog iyo awood iyo dadaal ku qabso waataynaahu waanu siinay yaxye alxukma fahmi iyo cilmi sabiyan isagoo yaro caruura waxanaanan raxmad baan siinay miladuna xagaya ka ahato waa saaxibu raxma iyo wazakaatan dahiri xasuura waa kii ahayd kaana nabiyan xasuuran haweenka uma dhowaan jiray nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof kasta dambi wuu sameeyey khada ama wuu galay ama wuu niyooday aan yaxyo ahayn wa kaana wuxuu ahaa yaxya taqiyan ku allihiisa ka baqa mid ixsaanfal baari baanu ka yeelay biwaalidayhi labadiisii welad uu samafalayo walam yakun maahayn jabbaaran naxariislaawe casiyan oo caasi ah wasalaamu nabadgeliya alayhi dushiisa ah yowma maalin wulida la dhalay wa yowma maalin yamuutu uu dhimanayo wayowma maalin yubcasu lasoo bixin xayan isagoo nool innagaa marka layna soo hordhigay in waalidkoo loo samafalo oo diinta la fahmo oo si xoogla loo qabsado innagaa lainoo sheegaya marka waa lansoo hordhigay qisada allah wuxuu uhi wadkur xus nabiyullahi maxamed dadka u sheeg filkitaabi kitaabka qur-aanka waxaa dadka ugu sheegtaa maryama id waqti makaanan makaan sharqiyan oo xagga bariga ka ah baytulqudus fatakhadad waxay yeelatay min duunihim iyaga sokadooda xijaaban xijaab bay yeelatay fa arsalnaa waxaanu u diray ilayhaa maryama ruuxana ruuxda iyadii maliku jibriil fatamasala lahaa wuxuu isugu suureeyey basharan dad sawiyan oo kaamil aho basharnimadiisu ay kaamil tahay ina wax kala maryama bintu cimraan iyo zakariya qisooyinkooda suuratu al cimraan iyo suuratu lambiya iyo suuradan waa laisku daba sheegay xidhiidh weyn baa ka dhexeeya markii maryamo hooyadeed ay niyootay waxaan dhali doono wuxuu u yahay waqaf baytulqudus ay dhashabi calaa casho ilaahay oo gabadh baan dhala bayse fataqabalaha rabbaha ilaahuu ka aqbalay si fiicanna way u kortay marka waxaa kafaalo qaaday ishaac bintu faaquud ah yo xaaskii zakariye ahayd hooyadeenna xanna bintu faaquuda bay ahayd markay saa kafaalo qaaday marka meel xiraabha u gaar ah yay fadhiisan jirtay markuu u yimaado zakariye midho aan waktigaba joogin waktigiisii joog iyadoo haysata anaa laki haadaa xaguu kaaga yimid waa risqi min illaahi bay tihi karaamadeedii markuu arkay hunaalika dacaa zakariya rabbahu waxaa ku beeray inuu allihiisa baryo karaamadan maryamo ka muuqatay baa marka sidaasay maryama ahayd wadkur xusbaa layidhi bal sheeg filkitaabi kitaabka qur-aanka ku sheego dadka gaadhsii maryamo gabadha maryamo bintu cimraana waa min awlaadi daawuud daawuud bay gashaa id wakti inta baded ay ka dheeraatay min ahliha reerkeedii ama reerkoodii makaanan makaan sharqiyan oo xagga bariga baytulquduska ah waa meesha ay hadda nasaarada u tukadaan oo bariga ay xaggaasi ka jirtay yay u tukadaan fatakhadad waxay yeelatay min duunihim sokadooda xijaaban xijaab oo iska asturtay iyadoo halkaa joogta oo ku daacaysanaysa faarsalnaa ilayha waanu u diray ruuxana malaku jibriil baa loo diray fatamasala wuxuu isugu suureeyey laha gabadhi basharan dasawiyan oo kaamila ah. yani basharnimadiisu ay muuqatoon ina malaa'igu ekayn yuu u tegey gabadhii allah baa usoo dhiiboo yidhi sidaa yeeloo u tago wiilkii gabadhaasi waa kii loogu bishaareeyey suuratu alicimraan waa loogu bishaareeyey qaalad waxay tidhi inii anigu markuu ku soo baxay ila waa ruux bani aadamahe inii anigu acuudu biraxmaani allah raxmaana ka magangeli bay tiri bika adiga minka xaggaada in kunta taqiyan haddaad marka ninka taqigaa de markii raxmaan lagu waaniyo wuu ka joogsan wuu garanaya nin nin baas hadduuna ahayn wuu garanaya marka malku jibriil markii raxmaan la sheegay buu yar haddana dee amarkii baa loo soo diro amarkii buu fulinaya qaalad waxay tihi inii anigu acuudu in kunta taqiyan qof alla ka baqi haddaad tahay qaala wuxuu yidhi inamaa ana anigu waxaan ahay rasuulu rabbika rabbigaa rasuulku soo diray baan ahay liahaba inaan ku siiyo laki adiga hulaaman wiil zakiyan oo daahir ah inaan ku siiyada yani waa liigu soo kaa dhiibay wey inaan ku siiyo waa liigu soo kaa liahaba inaan ku siiyo laka adiga ulaama wiil zakiyan oo nadiifa qaalad waxay tihi anaa sideebu yakuunu lii iigu ahaan ulaamu wiil walxaa lam yamsasni una itaabanin basharun dan nikaax igu taabanin walam aku aana ahayn baqiyan gabadh saaniyadan aana ahayn ilmaseyn ku hel marka iyada qudheeda dafiraadkama ahe way yaaban tahay waxay arki jirtay laba ruux oo ilmo dhala sidee u dhici kartaa bal ha laiga dhaadhaciyo anoo nina itaabanin oo inikaaxsanin saaniyadna aan ahayn sidaan idma u heli qaala wuxuu ihi kadalika xaaladdu sidaa weeye bu waa sidaa lagu sheegay qaala rabbuki rabbigaa wuxuu yidhi huwa wiilkaas siintiisu calaya dushayda hayinuu way fududahay linubayina inaan cadayno qudradayada wowdaasaa waa walcadafa marka waxaa la soo gelay linubayina inaan cadayno qudradayada walinajcalahu wiilka inaan ka yeelno aayatan daliilinaasi dadka oo uu ilaahay si walba inuu wax ku abuuri karo la garto iyo waraxmatan raxmad oo mina xaggana ka haato dadka dee uu dacwada gaadhsiiyo wa amarkaasi wuxuu ahday amran amar maqdiyan oo xukuman buu ahaaday marka wakaana kaana amran maqdiyan taa waa malku jibriil baa hadalka ku daray iyo waa kelimo gooniho alla ku soo daray labada waa la leeyahay waxay tidhi anigoon wax guursaday jirin seen ilmo u yeelan bay tidhi dhilana aan ahayn markaasa wuxuu yidhi sidaa weeye xaaladu gabadh yahay xaaladaasu alla i way u fududahay alle inuu alle qudradiisa caddeeyo oo weliba dadka aayad uga dhigo inuu alla wax walba abuuri karo iyo weliba raxmado waa nabi dadka loo dirayo qaala wuxuu ihi kadaalika sidaas weeye horta xaalku gabadh yahay qaala wuxuu yihi rabbuki rabbigaa wuxuu yidhi huwa wiilsiintu calaya dushayda hayinu waa fududahay si aan dadka linubayina inaan u cadayno qudratana iyo walinajcalahu wiilka inaan ka yeelno aayatan mucjizad la yaab ilma aan aabba lahaynoo dhashay iyo waraxmatan raxmad oo mina xagganaga ka ahaatay wa kaana wuxuuna ahaday amarkaasi amran amar maqdiyan la xukumay faxamaladhu way uuraysatay wiilkii fantabadad way fogaatay bihi wiilkii waxay kala fogaatay makaana makaan qasiyan oo fog waxay tagtay meesha baytulaxm la yidhaah toga baytulaxm la yidhaah ilaa afar mayl u jira baytulqudus halkaasay ku carartay yaabtayo maxay dadkii kula hadlay inay beri tahayna way sog tahay faxamalad wiilkiibay uuraysatay fantabadad way la fogaatay bihi uurkii makaanan makaan qasiyan oo fogo ka fog baytulqudus ka fog way foolatay marka marka dadka qaar baa le saacada gudahood bay ku dhashee sida haweenku u dhalaan bay u dhashay meeshaasay iska tagtay fa wuxuu u dhibaato geliyey almakhaadu fooshi ilaa jidcin tiir ilaa jidci nakla geed timir ah gunteed inay qabsato cuskato ila waa umulaysa cid ka umulinaysa ma joog inay geedkaa cuskato iyo fooshi u dhibaato geliso ku riixday faajaaha wuxuu u dhibaato geliyey almakhaadu fooshii ilaa jidci naklati timir tiirkeed oo way cuskatay qaalad waxay tihi yaa laytani hoogay mitu maandhinto qabla haadaa waktigan ka hor maandhinto oo wakuntu aan ahado nasyan shay xaqiira masiiro liiloogoon cidumo xusuusanen macnahaadaba gabadhii dhibaata haysato oo nin qaraabadeed oo yuusufu najaar la dhihi jiray oo ka yahuuddu yidhaahdeen kaasaa ka dhalay yaa gabadhii inay ur leedahay warku ka shakiyey si uu baraaadeeda iyo nadaafadeedana uu ogyahay hadalkiibaa qalbigiisa ka bixi waay wuxuu ihi gabadh yahay waan ku weydiine ii dulqaado wuxuu geed aan midho lagu abuurin miyuu soo baxaa geed aan midho lagu abuurin miyuu soo baxaa buu ku yidhi wuxuu yidhi ilmo aan aabbiyo hooyo lahayn miyuu dhashaa haabay tidhi geed aan midho waa abuuraa markii horeba geedka meel banaan baa laga sameeyey tidhi ilmo aan aabba iyo hooyo lahayna wuu dhashay aabba lahayna wuu dhashaa nebi aadanba aabbiyo hooyo midna ma lahayn bay tidhi way iska aamusay marka sirtii waxay u sheegtay gabadhan habaryarteedahoo yaxyo uurka ku wada yay sirtii u sheegtay gabadhiibaa waxay tidhi yaxyo uureysatay ma ogtahay maryama inaan uur leeyahay markaasay tii aneen ma ogtahay inaan uur leeyahay gabadhaasa u sheegtay marka gabadhii yaxyo uurkii ku waday baa tihi waxa uurkayga ku jiraay wax uurkaa ku jiro ukhushuuca u sujuudaabay ku tihi xaaladii halkaasay maraysaa gabadhii marka ma taqaano waxay dadkii ugu sheekaysa ma taqaano fa xamalathu fantabadad bihi makaanan qasiya fa ajaaaha almakhaadu fooshii waxay ku kaliftay u dhibaato gelisay ilaa jidci naklati geed timida inay de qaalad waxay tidhi yaa laytanii hoogaya midtumaan dhintabay tihi qabla haada waktigaan ka hor oo kuntu ana hada nasyan shay xaqiira shaygaan qiimaha layn baa nasyi la yidhaha la iloobay fanaadaahaa ciise wuxuu uga dhawaaqay min taxtihaa hoosteeda anlaa taxzaniiha murugoon qad jacala rabbuki rabbigaa wuxuu yeelay taxtaki hoostaada sariyan ilbiya ah wahuzii oo soo iib ilayki xaggaaga bidici naqlati timirta gunteeda tusaaqid calayki way soo ridi rudaban midho qoyan janiyan oo bislaada waktigii la rabay ee la guran lahaa janiya majnuuna lahu weya man taxtahaabaa u dhawaaqay marka waa kay dhashay haddii min taxti la yidhaha culimada qaar baa jibriil baa u dhawaaqay laakiin in ciisa u dhawaaqay la yidhaha oo inuu hadli kara waa waxay ku ogaatay dhowaan ay dhihi doonto kan ninkan la hadla ay dhihi doonto fanaadaahaa ciisa u dhawaaqidha marka faacilka naadaa ciise ka dhig min taxtihaa hoosteeda uga dhawaaqay isagoo hoos yaallo oo dhashay oo muxuu ku yidhi allaa taxzaniiha murugoon qad jacala rabbuka rabbigaa wuxuu yeelay taxtaki hoostaada sariyan ilbiga ah iyo hoostaada yeelay kaliga yar baa sari laydhaah wahuzii lul oo soo leexi ilaykidaasaa soo leexinta keeni ilaykidaa soo ilayki xaggaaga bijidci naklati timirtan gunteeda soo leexi tusaaqid calayki way soo ridi rudaban midhay soo ridi janiyan oo bislaada wax la gurtaa fakulii cun midhaha washrabii cab waqarrii qabowso caynan il ahaan u qabowso waxay carabtu isha qabowso u isticmaalaan farax weeye farax ishaadu ha qabowdo farax bay u isticmaalaan waxay leeyihiin ilmada walbahaarku marka waxay u isticmaalaan ishaadu ha farax bay u isticmaalaan fakulii cun midhahaa cun washrabii cab waqarii qabowso caynan isha qabowso farax fa imaa tarayinna aragto min albashari dadka xaggiisa axadan qof un haddaad ka aragto faqulii waxaad ku tidhaahdaa inii anigu nadartu waxaan u nadaryay liraxmaani allah raxmaana dartii sawman aamus falan ukalima alyawma maanta la hadli maayo insiyan wax bani aadama la hadli maayo saa ku dhiman marka meeshan biyo iyo rudabka timirta haweenka waa u dawaalay haweenka umusha ah waa u dawaalay dawaa la siiyey kaamila ah. hadday wax dadi kugu soo baxaana waxaa tidhaah ma hadlayo ila waxay kula hadlaysa ma taqaan hadday tidhahdaa wiilkan yaa dhalay haddii la yidhaah ilaahay baa isiiyey hadday tidhaa run looga qaadan maayo faimaa tarayinna haddaad aragto min albashari dadka xaggii axadan qof faquulii waxaad ku tidhaa inii anigu nadartu waa nadray liraxmaani allaha raxmaana dartii sawman aamus baa nadray falan ukalima alyawma maanta la hadli maayo insiyan qof bani aadama la hadli maayo insi la hadli maayo marka hadalkan falan ukalima inii nadartu liraxmaani sawman falan uka insiyan miyay ku hadashay ilan ha hadlin baaba la yidhi haddee intaa way dadkay kaga dhaadhicin qoli waxay leeyihin way ishaartay oo inayna dadka la hadlayn laakiin hadalkan way ku hadashay hadalka loo diidan yahay kan ma aha haddii wax la weydiiyey inuu u warbixisaa loo diidan yahay fa atad way ula timid bihi wiilkii qowmaha tolkeed taxmiluhu iyadoo xambaarsan qaaluu waxaydhi yaa maryamu maryamaay laqad ji'ti waxaad la timid shay shay fariyan oo laga argagaxo shay xun baad la timid yaa ukhta haaruuna haaruun gabadhii shabahaysay haaruun binu cimraan maa kaana ma ahayn abuuki aabbaha imraa sawin qof xumaaneed ma ahayn wamaa kaanad ummika hooyadaana ma ahayn baqiyan gabadh raaniyada ma ahayn maxaa waxaan kugu kalifay ma run baa looga qaadan wax kasta hadday tii ayaa run uga qaadan mucjizadan danbaa run looga qaadan wiilkii iyadoo wadatay qoladii ula timid wiilkana inuu hadli karo way ogaatay hadalkiisi inuu hadli karo way ogaatay marka maryama nebiyad ma ahayn waxan waa ilhaam weyn waxaa la yidhi yani haarun aad bay ula baxaan reer banu israaiilku warka waxaa looga jeedaa haarun bin cumraankii muuse walaalkii ahaa gabadhii shabahaysay xagga cibaadadii iyo nadaafada qolyaa waxay dhaheen nin faasiqa buu ahaa ma ahayn sidaasi waa haarunkii hore wey nawfulbakaali nin la yidhaha baa yidhi haarunkii muuse walaalkii ah ma ahayn caaishaa tidhi kadabta been baad sheegtay bay caaisha ku tidhi waa haarunkii muuse walaalki marka waxaa looga jeeda yaa ukhta haaruna yaa haaruun tii shabahaysay wey oo daacad iyo wanaag ka shabahaysay marka aabbahaa qof xumaaneed ma ahayn hooyadaana ma ahayn gabadh saaniyade eh, wiilkii bay la timi taxmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji'ti waxaad la timid shay-an shay fariyan oo xun baad la timid yaa ukhta haaruuna haaruun gabadhii shabahaysay xagga cibaadadahay maa kaana abuuki aabbahaa ma ahayn imraa saw-in qof xumaaneed ma ahayn wamaa kaanad ummuki hooyadaana ma ahayn baqiyantii zaaniyada ma ahayn faashaarid kan la hadlayta qaaluu wuxuui kayfa nukalimu seen ula hadlaynaa man axad kaana ahaaday filmahdi dharabta ku jira sabiyin isagoo caruura seen ula hadlaynaabn dharabta af soomaaliga bahal yari baan ku garanayaa waa saan neef adhi ah markaasaa inta la simeeyo oo la idimeeyo yaa maro yar xaggaa laga gaari afar xadhigna waa loo samayno gabadhu dhexday laba ku xidhan labana xaggana ku xidhan ilmihiina waa culimadu baa saa noogu laqmayse sariirta ilmaha saaran baa la wuxuu ku jiraa bahashiibuu ku jiraa dheraftiibuu ku jiraa layidhah fa ashaarat ileyhi way u wiilkan ka hadlay tir markaasay yidhaheen tanaaba sii daran gabadhii waxaa la timid baa haddana nagu jeesjeesaysa oo ilmaha yaroo caruurta alla hadlanale waa taasayba kasii xumaadeenba qaaluu waxay dhhen kayfa nukallimu seenu ula hadli man axad kaana ahaaday filmahdi dherabta dhexdeeda sariirtii saaran sabiyan oo caruura wuu hadlay marka inii anigu cabdullaahi horta adoon alla lahay buuri aataaniya kitaaba kitaab buu alla isiiy yani wuu isiin doono wuxuu ii xukumay inuu isiin doono wajcalanii wuxuu iga yeelay nebiyan oo waxaa ii xukuman inaan nabi noqdo wajcalanii wuxuu iga yeelay mubaarakan mid barakaysanoo khayr badan aynamaa kuntu meel kastoon joogo haddaan yarahay haddaan weynahay wawsaani wuu ii dardaarmay alla bisalaati salaad buu ii dardaarmay waakaati zakuu wabaran biwaalidatii wuxuu yidhi wiilkii markii horeba addoonnimu ka bilaabay addoon baan ahay buui allana kitaab buu ii xukumayu isiinayaa buui nabina wuu iga dhigay buui axad barakaysanna wuu iga dhigay buui salaada iyo cibaadada intaa noolahay inaan daa'iman amray buui alle warka halka halkula hadlay markaa maxay samaynayaa ilmihii yaraa qaasaa ula xaajoonaya qaala wuxuu yidhi in anigu cabdullah addoon allaan ahay aataanii wuxuu isiiyey rabbigay alkitaaba kitaab usi uu ii xukumay wey ila markaa weli lama siinin wajacalanii wuxuu iga yeelay nebiyan oo inaan nabi ahay baa xukuman wajacalanii wuxuu iga yeelay mubaarakan mid khayr badan oo barakaysan inamaa kuntu meel kastoon joogo haddaan dadka la joogiyo meel kastoon joogo axad barakaysan wausaani wuxuu alla ii dardaarmay kuu samafala biwaalidatii hooyaday walam yajcalnii igama yeelin jabbaaran naxariislaawo shaqiyan oo ayaan daran igama yeelin wasalaamu nabadgeliya calaya dushayda ah yowma wulidtu markii la dhalay yowma amuutu markaan dhimanayo yowma maalin ucasun isoo bixna xayan anigoo nool nabiyulaahi yaxya ilaahay baa salaamay kan isagaa salaamtii isa salaamay marka waxaa yaxyo intay yimaadeen buu yii war ii duceey yaxyo fadli badan oo adiga allah ku salaamay markaasuu isna yidhi war adaa fadli badan nabiyulaahi ciisa wuxuu yidhi alla wuxuu iga yeelay mubaarakan ku barakaysan wa baran ku baari u biwaalidatii hooyaday ilaa aabba ma lehe walama yajcalnii igama yeelin jabbaaran naxariis laawe shaqiyanoo ayaan daran wasalaamu nabadgeliya calaya dushayda ah yowma maalin la idhalay wa yowma maalin amuutu aan dhimanayo wayowma maalin ubcasu laysoo bixinayo xayana nool nool daalika kaa laguu sheegay ee cajiibka ahi ciise bnu maryama waa ciisihii ina maryamaadaha wey qowla alxaqi baa lagugu qowlay aquulu qowla alxaqi qowl xaq ah alladii qowlkii fiihi dhexdiisa yamtaruuna ay ka shakisan yihiin qoladan isku khilaafaysa ee yahuudiye isku khilaafaysa qowlkay ka shakisan yihin waa sida inuu ciise sidaa yahay oo dhalashadiisu sidaa ahayd inna shaki kuma jiro daalika kaa laguu sheegay lagaaga waxyooday ciise bnu maryamo wey qowlalxaqi wey huwa qowlulxaqi xagga ciraabta markii la yidhaah huwa qowlulxaqi wey waa qowl xaqa marka sidaana waa la aqriyey rafcada waa la aqriyey laakiin sidan haddaan ku dayno qowlalxaqi wey waa qowl xaqa alladii qowlkii fiihi dhexdiisa yamtaruun ay ka shakiineen maa kaana uma sugna lilaahi alla an yatakida inuu samayso mid waladin ilmo subxaanahu alla waa nasahan yahay idaa qadaa amran amar markuu xukumo oo uu doono fa inamaa yaquulu wuxuu u dhihi lahu amarkii kunahu fa yakuunu ahan meeshan waxay tilmaamaysaa qolyaha soo socda ee waa wiilkii ilaahay dhihi doona yaa alla inuu ilmo samaysaba owlaba maaha maba banaanaba maba sugnaba kuwaasaa laga sii hortegaya ila ilah wuu ogyahay waxa dhici doone maa kaana uma sugna umana banaana lilaahi alla an yatakhida inuu samaysto min waladin ilmo subxaana alla waa nasahan yahay idaa qadaa markuu doono amran fa inamaa yaquulu wuxuu dhihi lahu amarkaa kunahu fa yakuuna wiilkanuna sidaasu ku dhashay wey macnaha oo qudrada ilaahay nebi aadam aabbiyi hooyo midna ma lahayn xaawana hooyo ma lahayn aabba mooye ilafeediisaa laga sameeyey ciisana hooyo mooye aabba ma lahayn dadka intiisa kalena aabbiyi hooyo le ilah qudradiisu waxay doontay samayn kartaa wey wain allaha allana rabbi rabbigay way wasalaamu calay yowma welidow yowmata hadalkii ciisuu ku xidhan yahay hadalkaasi wain allaha allana rabbii aniga rabbigay wey wa rabbikum idinkana rabbigiin weeye ee facbuduuhu caabuda waa hadalkii ciise wey in allaha rabbii wa rabbikum facbuduuhu haadaa cibaadadaa alleh siraadun jid weeye mustaqiimun oo toosan fakhtalafa alaxzaabu firqadihii way iskhilaafeen min beynihim iyaga dhexdooda fawaylun hoog baa liladiina ku usugnaaday kafaruu gaaloobay makaanu xaadir min mashhadi yowmin yom xaadirida cadiimin oo weyn way iskhilaafeen oo afar qolay noqdeen qole waxay yidhaahdeen ilaahay buu ahaayoo soo degay markuu wuxuu dili kareyn dil wuxuu noolayn kareen iyo samada isaga kacay afar qolo qolo waliba yahuudi qolo waliba caalimkoodii bay keeneen markaa mid baa layidhi war bal hadal wuxuu ahaa ilaahay oo soo degayo haddana muraadkiisa markuu qusaday iska kacay kuwa yacquubiydee layidhi ayaa fikradaa qaba war kuwii kalaa yidhi war hadal waxay wuxuu yidhi waa ina ilaahay oo aabbihii u kacay buudi been baad sheegi baa layidhi kuwii waa qolada la yidhaahdo nastuuriyada kuwii kalena bal hadlaa layidhi waxay yidhaheen waa haalisu halaat sad yani waxay ka wadan waa la fahmi karayno ilaahay waa saddex haddana waa mid saddex buu ka koobay macnaha eh, ciise waxaa ku jira naasuud iyo laahuud qayb ilaahnimo ah iyo qayb bani aadamnimo ah marka allah waa ilaah ciisana waa ilaah maryamana waa ilaah bal been baad sheegeysaan baa lay waa qolada la yidhaahdo israa'iiliyada ee madaxdii nasaarada wey qolana waxay waa addoon ilaahay waa qoladii muslimiin tahay afartaa qole u kala baxeen way iskhilaafeen fakhtalafa alaxzaabu firqadihii way iskhilaafeen min beynihim iyaga dhexdooda fawaylun hoog baa hoogaasoo min mashhadi yowmin maalin xaadirideeda cadiimna weyn asmic bihim alla maqli ogaa maalintaa qolada hadda wax lagu kari layaa maqli ogaa maalintaa wa absir arki ogaa yowma maalin yaatuunana ay noo imanayaan buu alla yidhi laakiin idaalimuuna daalimuunta alyawma maanta fii dalaalin baadi bay ku jiraan mubinun waa tacajub baa la yidhaha absir bihi wa asmic tacajubku maa afcaliya afcil wey marka ficlu amar suuruu leeyahay marka babaa lagu daray faacilkiisii marka fabasaro kalyooma xadiidintii oo kale wey alla maanta indhafiiqana markii meeshaa la joogo haddana waa lagu kari leeyahy war xagga arkaa lagu kari leeyahay asmic bihi maqli ogaa maalinta wixii loo sheegaba wa absir arki ogaa maalinta yowa maalin bay maqli og yihiin yaatuunana ay laakiin iddaalimuuna daalimuuntu alyawma maanta fii dalaalin baadi bay ku jiraan mubiinin oo cad maalintaa waxaasaa iman doona waandirhum nabiy llahi maxamed baa andirhum dadka udig yowma alxasrat maalinta qoomamada oo adduunka camalkii aada qabanayso qiyaabaha waxba aan kuu taraynin waa qoomamata ugu weyn id waqti qudiya amru amarka la xukumo oo dadka la kala sooco qaarna jannada la geeyo qaarna naarta la geeyo wahum iyaguna fii kaflatin halmaan bay maanta ku jiraan wahum iyaguna laa yuminuuna ma rumaynayaan id qudiya amru maalinta qoomadu waxaa wey eelu naarkiina naarta la geliyo yaa wadkii oo wan weyn oo dharan oo kala u eg yaa meeshan lasoo dhigi war ehlujano ma garanaysaan ha waa wadkii ehlunaaro ma garanaysaan ha waa la gawrici marka markaasaa yaa ahla aljanna khuluudu fi ljanna yaa ahla annaar khuluudu fi naar waa mayntaa qoomamadu markaa ila naarkiibay bartanka ugu jiraan camalkoodii adduunka ay ku qabteen waxba uma tarin taa iska ilaaliya inaga laina leeyahay ogow waandirhum u dig dadka yowma alxasrati maalinta qoomamada id waqti qudiyaalamru amarkii la xukumo oo fariiqu fi ljanna wa fariiqu fi saciir wahum iyaguna fii kaflatin halmaan bay ku jiraan maanta dadku halmaan bay ku jiraan wahum iyaguna laa yuminuuna rumayn mahayaan innaa naxnu narisu larda allah wuxuu yidhi innaa anagu naxnu anagu iyo waman calayhaa wixii dhulka dushiisa aba weyleynaa xagga iyagaa yurjicuuna lasoo celin doonaa almacnaa waxaa weeye dhulka anaa dhaxli macnaheedu waxa weye khalqiga kaloo dhan uu baabay allah keligii baa soo hadhay dhacalka la sheegi waa kaa allah keligii oo wax wax sheegan iyo wax anigaa waxle leh iyo wax dooda midna ka jirin keligii baa soo hadhay alla subxaana watacaala khalqigiina sidaasaa loo gelay innaa anagu naxnu anagu nadisul arda dhulka anagaa dhaxlayna yacni cid wax sheegataay ma waa la baabi'in dhulka iyo waman calayhaa inta dusheeda joogtaba waylenaa agga iyagaa yurjacuuna loo socon maxkamaduna anunbaa ii iman buu leeyahy subxaana watacaala allah subxana wataala